استا way ma ii dambeeyeen dardaarankaage ma diidi laheene injalaay ma ii dambeeyeen ha idayrinine hana idayacine haddaan kugu soo degay

barankaaga ma diidi laheene ma ii dambeeyene dardaarankaaga ma diidi laheene

insaanku soo dogay ha itayrinine hana itaayacine hadaanku soo dogay ha itayrinine hana itaayacine hadaanku soo dogay ha itaaginine hana itaayacine haddaan soo